alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala sal llahu alayh wali wasalam yadkuru llaha calaa kuli axyaanihi caaisha waxay tiri kaana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigu waxau ahaa yadkuru llaha mid alla xuso calaa kuli axyaanihi waktiyadiisa oo dhan alla xusi jiray rawaahu muslimun xadiiska muslim baa wariyey wacallaqahu lbukhaariyu bukhaarina xadiiska waa tacliiqiyey oo waxa uu u weriyey bukhaari si mucallaq ah mucallaq waxaa la yidhaha xadiidka maa xudifa min mabaadii isnaadihi isnaadkiisa meelaha ugu horeeyo hadii laga gooyo xadiidka waxaa la yihahdaa mucallaq xadiidkaas oo bukhaari isagoo mucallaq oo weriyey waxaa laga wadaa waxa uu yiri kaana rasuul lahi sal ly slam yadkuru llaha calaa kulli axyaani asaga iyo nebiga inta udhexaysa waa gooye ma sheegin ayb xadiidkan marka isagoo mutasilana muslim baa weriyey bukhaarina isagoo mucallaqa ayuu weriyey nacam buhaari weliba wuxuu ku wariyey isagoo mucallaq ah baabun taqdi alxaaidu almanaasika kulahaa meeshaas xaaidadu waxay qalay ay gudanaysaa waxay gudanaysaa haweeneyda xaaidada ah manaasigta xajka oo dhan ahay ila tawaafa bilbeyt kacbada maan inay dhawaafto kacbada un baa laga reeba baabkaas markau baabayso inta kalena inay gudanayso ayuu wuxuu keenay marka xadiidkii nabiga eh, markaas wuxuu keenay xadiidkan wuxuu asarkan ayuu keenay si tacliiq ahaan oo u keenay ayb xadiidkuna marka wuxuu ahaa xadiidkii caaisha isnaci maa yasnacu alxaaju gayra an taduufii bilbeyt xaajiga waxuu samaynayo kala samey laakin kacbada ha dawaafin xaajigu marka waxyaabaha uu sameeyo waxaa kamid ah xaajigu dikri ayaa laga rabaa naam dikrigana ma kala qaadna qur-aanku waa dikri takbiirtu waa dikri subxaan allahidu waa dikri wahaakada tawxiidku waa dikri marka maadaama aan la kala qaadin oo la yidhi inta aad xajka ku jirto dhawaaf bis baa kaa xaaraama oo aan la dhihin qur-aankuna waa kaa xaaraam inaad akriso taa waxay keenaysaa marka in qur-aankii markaas u akrin karo qofka isaga oo weysada irka jabantahay iyo isagoo janaabo qabo cinda ibn cabaas sida uu qabo iyo aimo badan ay ku tageen nacam lana xaydka iyo janaabada xaydkaa daran hadii la dhaho xadas ahaan xaydka aada weyn labadooda nacam haddii marka kii loo loo rugseeyey ahaa kii adkaa hadii lagu rugseeyey tan kale ee marka ka fudud min baabi bukhaari markaas kabacdina weliba waxa uu sii waday marka uu sheegay uu ishaaray aaaar aathaar fara badan buu keenay oo waxa uu sheegay oo kamid a ah uu sheegay wa qaala ibraahimu ibraahimu nakaci waxa uu yidhi buu yihi laa ba'sa an yaqra'a alaayata qofka junubka ah inuu aayad akriyo dhib ma lahan buu yii walam yara bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas uma arkin bilqira'ati liljunubi ba'san ninka janaabada qaba qiraa'ada ou samaynayo wax dhibaataa cabdullahi bn cabaas uma uunan arkin wa kaana nabiyu sala llahu alayh ali wasalam uu yihi kadib bukhaari wa kaana nabiyu sala llahu alayh ali wasalam yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi nebigana alla uxusi jiray waktigiis o dhan waktigiis o dhan marka waxaa laga reebaa culamada maalik wa ka haray waxaa laga reebaa inta kale waxay ka reebeen marka uu saxarada taayada u fadhiyo xaaladaas nebiga waxma akri jirin taa waa laga reebaya oo jumhuurtu waa ka reebahay waxsi kasoo haray laakiin lagama reebin kaana yadkurullah calaa kulli axyaanihi bay soo geli saa darteed marka nabiga sala allahu aleyh waali wasalama mar kasta inuu weyse qabi jiray daqiiqad walbana waa adagtaas ma suuroobaysa marka bukhaari iyo ibnu cabaas oo ka horreeyey iyo ibraahim unahaci iyo kulli waxay qabaan qofka isagoon daahir ahayn inuu qur-aanka akri karo khusuusan aweeneyda xaadada haddii qur-aanka inuu ka dhumo ay ka baqayso kale iyo way iska akrin kartaa qofkii yii ma akri kartana daliil saxiixa ma keenin xadiidka marka ay keeneen waxay tahay xadiidkii cali bn abi aalib uu yihi lam yakun yaxjubuhu shayun can lqur'aani ayra janaaba nam wax qur-aanka ka celi jiray nabiga ma jirin ayra janaabati janaabada maxadikaas isagana waa daciif nam sida nawowi iyo ibnu xajar iyo aimada muxaqiqiinta ay sheegeen nam ma ansixin xadiikaas Ah, xadii kale o sahin cali abi aalib iyo laga warina waxay ahayd nabiga sala lahu alayh ala slam markuu janaabo qabo eh, ma akri jirin eh, aayad xataa hal aayad xataa ma una akri jirin janaabada marku qaba yani qur-aanka ma noo akri jirin anaga saasuu leeyahay na marka kowdu inuus ayaga u akri jirin inuusan akri jirin lagama qaadan karo oo cumuuman usa u akrin jirin ma laga qaadan karo keliya ibn cali ah, ibn abi aalib wuxuu sheegay marka uu janaabada qaba nooma akri jirin qur-aanka naam marka ayagoos u akri jireen lakin inuu akriso jiri waa suurtagal tan kale eh, marka laleeyahay bahaaro looma shardiyo qur-aan akriska musxafka taabashadiisa iyo akriska horta waa kala laba xadiidkan akriska u kusaabsan yahay marka laleeyahay marka eh, lama waa la akrin karaana macnaheedu maaha waa sunno in la akriyo maan bal sida afdalka ah oo sunada ay ku jirto waa in loo baxaaro qaato sida afdalka ah sunnadana ay ku jirto in loo baxaaro qaato lixadiisi abiljuhayn xadiidkii abuljuhayn eh, ibn xaris ibn sima ayaa cadaynaya bukhaari kusugnaa nebigu u ka hor yimid sal lahu alayh ali wasalam markaasuu nebiga marka ayuu salaamay assalaamu calaykum waraxmatullah ayuu yiri rasuulka kama radinin derbiga ayuu aaday waa taymamsaday markaasuu calaykum salaam uu yiri maadaama salaamtu ay dikri alla ay tahay nebigu wuxuu dhibsaday inuu isagoo aan weyse qabin ilahay magaciisa uu sheego marka qur-aankiina waa dikri alle dabcan marka sida sunada waxay tahay weyse qab in lagu akriya qur-aanka <coughs> laakiin wujuubkeeda ama qofkii in la yara xaaraam ku dhacay iyada daliilay ubaahanaysaa xadiidkan marka waa kaa marka xukunkiisa ibnu xajarna wuxuu baabu nawaaqid lwudu usoo geliyey ninkay waysada ka burto qur-aanka inuu akrin karo inuu xadiidkan ku tuso saasoo meeshaan ukeenay waa xadiista kalena waa ka jeestay aaday daciif tahay waan anasi radi alahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabiga ixtajama nabiga waa istoobay wasallaa waana tukaday walam yatawaba mana weyse qaadanin akhrajahu daara quniyu daara quni ayaa xadiiskan soo saaray daara quni waxaa la yihaha abulxasan caliy bni cumar la yihaha abulxasan caliy bni cumar la yihaha daara quni daara qutni waa meel marka maxallatun bibaqdaad meel baqdaad xaafad baqdaad ku tahay ayaa daara quni la dhihi jiray marka daara quni saasa loo nisbeeye marka muxadisiintii ka dambeysay axmed bin xambal iyo raggii waaweynaay xadiidka tadwiinkiisa iyo dawinaadiisa aad uga qayb qaatay wixii ka dambeeyey culamadii qarnigii afaraad ninka wuxuu ahaa ugu xifdi badan ayuu ahaa naam hay kutub fara badan oo leeyahay kitaab la yidhaha sunan sunan daara qutni ayaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay kitaab kale oo la yidhaahdo wuxuu leeyahay kitaab kale oo la yidhaha kitaab alcilal kitaab cilal ayaa la dhowr mujalad waaye kutubkaas marka cilalka uga hadla xadiidku soo qabsana duruqdiisa dhan ayuu sheega marka sanadkaasaa lagu weriye kan ziyaadadana ku jirta kaasaa lagu weriye kitaab marka kutubulcilal kuwa u waaweyn kamida waay ilaa culamada gobol ay yihaahdeen kitaabkaas alimaamu daara qudni korow ka yeediy kitaabkaas calaa dariiqati imlaa ku qoray waa istaagaye kor ayuu ka yeerinay wax duruq ah iyo cilalka ku jira iyo ziyaadaadka axaadiista iyo rijaasha say yihiin iyo koru ka yeeliy alimaamu dahabi marka waxau yihi hadday sugan tahay arrintaas darajatu alimaam axmed ibni xambal ayuu markaas ku dhadhow yahada nacam ama raggaas tiigtana nacam haday arrintaas sax tahay nacam oo yani xaafid bimacna alkelima ah nacam saasuna ahaa nacam alimaamu daara qutni raximah llahu tacaala nacam sifaadka iyana wuxuu ka jamciye juz-an oo ka jamciye nacam axaadiis ifaat juz u ka jamciyaa jiraan aan alimaam daara qutni raximah llahu taala akrajahu daara qutniyu ayaa soo saaray walayanahu daara qutni xadiiska waa daciifiyey walayanahu wau soo saaray daciif inuu yahana waa sheegay walayanahu xaafid ibnu xajar talkiisulxabiirka wuxuu leeyahay sababta ou daciif ku yahay xadiidka waa isnaadka waxaa ku jira saalix ibnu muqatil saalix ibnu muqatil ayaa ku jira waana daciif nacam oo waxa uu yihi saalix ibnu muqatil laysa biqawiyi nacam ibnulcarabi xoogaa marka isaga waa wahmiyey meeshaan ibnulcarabi isna culamaa in la bartaa fiicane abubakr ibnulcarabi waa midkaas maa kii waxdatulwujuudka aaminsanay ma aha reebnay ibnu carabi kaan kaan la ibnu carabi kan ibnulcarabi ibnulcarabi alcarabi ah, kan la socota badana abubakr la abu kaas kalena muxidiin la yidhaha muxidiin ibnulcarabi saaxib lfusuus waa ninka fusuuska iskala kufriyaadka badan ku hadlay oo culamaa qaar badan ay gaalaysiiyeen taa maaha marka midkaan abubakr ibn lcarabi kan la yiraa waa imaamka iskale axkaam lqur'aanka kitaab tafsir waxaa axkaam lqur'aan la yiraa buu leeyahay iyo waxaa kaloo leeya caaribat laxwadiga tirmidigana wau sharxay caaribat laxwadi kitaabna wuxuu ku sharxay marka muxadis weyn oo ah isagala sirkiisa oo maaliki ah abubakr ibn lcarabi marka wuxuu yidhi xadiidkan daara qudni waa saxiix yeela waa wahmiyey marka meeshaa ma saxiix yeeline bal markuu xadiidka soo saaray kadib ayuu daara qudni wuxuu yidhi saalix ibn muqatil laysa bilqawiyi daara markuu xadiidkan sheegay kadib ayaa waxa uu yidhi ninka sanadka ku jira oo saalix ibnu muqatil laysa bilqawiyi ay marka waa ishaaray ilaa dacfiyo xadiidku marka wuxuu ku ishaaray inuu daciif yahay marka xadiidkan waa daciif oo daara waa daciifiyey waxaa kaloo daciifiye alimaam nawowi kitaabkiisa alkhulaasa nawowi kitaabka layidhaha alkhulaasa ku daciifiye alkhulaasa waa kitaab hadda ka horna waa sheegnay laba waxa waaye mujalad ilaa akaadka uu ka egya ilaa kitaab akaa xadiika waa isaga dhanba baabun baabu nawaaqid lwudu bu leeyahay axaadiista kusoo arortay sheega markau dhameeyo faslun fii daciifihi bu leeyahay haddana daciifka baabkaas haddana gaar u sheega baabkaas daciifkiisa ayuu gaar u sheega marka imaam nawowi wuxuu kusoo daray xadiidkan faslun fii daciifihi buu kusoo daray idan marka waa u daciifiye isagana xadiidku marka waa saasuu daciifku yahay laakiin macnaha xadiidka laga qaadana waa maxau meeshaan u keenay alxaafid ibnu xajar in dhiig hadduu kaa yimaado ama xijaam istoobid aad istoobtoosaa u dhiig kaaga yimaado niyaysada inaysa jabayna u keentay naam oo ixtajama wasallaa walam yatawada waa kaas haddii laistoobo oo dhiig uu kaa yimaado waysada inaysa jabay ayaa xadiidka laga qaadana saas u keensada meesha laakiin kan waxaa nooga filan annaga hadda xadiidka abu daawuud ku sugan oo ahaa xadiidkii labadii nin eh, waardiyaha qabatay oo nin kamid a ah seexday kii kalena waranka lagu dhuftay salaarta markii lagu dhuftay dhiigga ka burqanayo oo iska tukanayo salaada salaada iska waday nebigiina dabcan waa soo gaaraysa dhacdadaas oo kale maam nin la dhaawacay oo ilaalo ku jiray oo salaad ku jiray in sheekada loo sheegi waayo suurtagal maa rasuulka sal slam marka waxaa laga qaadanaa marka xadiidkaas saxiixa ah ee sunan abi daauud ku sugan ayaa laga ayaan u ekaaftoomeyna kan daciifka ah, kaasaan u ekaaftoomeyna iyo aaaar fara badan oo bukhaari u keenay saxiixiisa uu yii maa zaala naasu yusaluuna fii jiraxaatihim dadku kama aynan zuulin dhaawacyadooda ayagoo qaba inay dukanayaan ibn cumar inuu iska badiyey fin eh, eh, inuu iska tuujiyey dhiig u ka yimid cabdullahi bin abi awfa inuu dhiig tufay soo salaad ku jiro waxaaso dhan salaadin ay iska wateen waysada marka ku jebi maysaxanafiyada iyo ayaga waxay qabaan dhiigu hadii uu yahay qatra iyo qadratayn hal dhibic iyo laba dhibic dhib mala hadduu ka bato waysada jebi marka xadiis daciifana ku jiro muqadamatu muslim ku sugan muqadamadu ku ishaaray eh, eh, imaam muslim an mucaawiyata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala lahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi alcaynu isha wikaau sahi alcaynu isha wikaau sahi dabada xarigeeda xariga dabada ku xiran asahi waa ismun min asmaa dubur ilkana waa xarig xarig badana marka wixi lagu xirto waa ilaaliya asaga soma wau dhowraa marka waxa ilaalinaya dabada marka isha alcaynu isha wikaau sahi duburka ama dabada xarigeedii wahay nacam faidaa naamat ilcaynaani labada indhood hadday hurdaan istadlaqa alwikaau xarigii waa furtaa istadlaqa alwikaau xarigii waa furtay hadday indhuhu seexdaan xarigii waa furtay haddii meesha xariga ka furtana waxbaa ka imaan kara soo mari kara meesha naam ila xarigii ku xirnaabaaba tegey naam rawahu axmed xadiis axmed baa wariyey wtabaraniy iyo tabarani tabarani imaamka macaajimta leh way naam macaajimta saddexda mucjam alkabiir iyo mucjam alawsat iyo mucjam sagiir naam saddex macaajim buu xadiiska kuleeyahay waa nin raxaalo ahaa naam aad u rexlo badan u ahay oo muddo fara badan rexlo ku jiray sulayman bn axmed allaxdi aimaam abarani wbaraniy abarani ayaa weriyey xadiidka wazaada wuxuu ku daray abarani waman naama qofkii seexdo falyatawada haweyse qaata saasuu ku daray naam marka riwaayadii hore alcaynu wikaa sahi faidaa naamat alcaynan istadlaqa alwikaa weyse ioma sheegin riwaayadan abarani ziyaadada ay wada taaxisa weysaa lees amray hadday indhow seexdaan waman naama qofkii socdo falyatawada haway ka qaata kanaa marka aad u cadaynaayo kii hore fasira faidaa naamat lcaynaan istadlaqa lwikaan maxaa dhacaaya markaas waysadiyaa jabaysa hadhowna maxaa loo baahana haday jabto wayse qaat kanaa marka fasiraayo waman naama qofkii wirda falyatawada haway wa hadihi ziyaadatu ziyaadadan fii hada lxadiidi xadiidkan dhexdiisa cinda abi daawuud abu daawuud agtiisa ahaatay min xadiidi caliyin laakin cali bin abi aalib xadiiskiisa duuna qawlihi laakiin iyada ounan ku jirin duuna qawlihi qowlka rasuulka marka laga reebo istadlaqa alwitaa intaas kuma jirta abu daauud baa weriyey duuna qawlihi istadlaqa alwitaa oo abu daauud muxuu weriyey marka alcaynu wikaau sahi faman naama falayatawada intaas weriyey istadlaqa alwitaa abu daauud isagama werinin waa kana ibn xajarna waa kuu sheega wa fii kila isnaadayni labada isnaad waxaa ku sugan dacfun baa ku sugan labada isnaad kii axmed iyo kan abu daauudba labadaba dacfi baa ku jira cibaaradan fiiri marka wafii kila isnaadeyni bu yii labada isnaad dacfi baa ku jira marka dacfigu inuu yar yahay isla markaana isnaadka uu ku jiro matniga inaan loo tacarubin waa ujeeda laakin dacfiga isnaadka soo gala matnigana usoo gudbaa dabcan xadiidkan marka waa fii kila isnaadeyni dacfunkan uu leeyahay awalan riwaayada axmed waxaa ku jira abubakr bin abi maryam sababta ay daciifka ku tahay riwaayada axmed waxaa ku jira abubakr bnu abi maryam ayaa ku jira oo ninkaa marka wuxuu ahaa qad suriqa beytuhu gurigiisaa la xaday fakhtala kutrihii wixii dhana laga xaday markii dambe marka ikhtilaaf baa ku dhacay isu dardarmay ikhtilaaf ayaa ku dhacay ila aafadiisu marka waxay ahayd ikhtilaaf abubakr bnu abi maryam suriqa beytuhu fakhtala riwaayada abu daawuudna waxaa ku jira isnaadkeeda laba cilay u sheegeen baqiyat bn lwaliid waqad cancana baqiya ayaa sanadkiisa ku jiro can ayuuna ku weriye baqiyana mudlis aad u daran waay weliba leana waxuu ka wariyaa qof walba kullu man habaw daba uu ka wariyaa marka tadliiskiisu waa xun yahay ilaa culamada gobol ay dheen cali bn musir uu yiri axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun fiiha calaa taqiy ninka baqiya la yidhaa axaadiistiisu nadiif maahan ee iska jiro isagiiskiisa iqo laakiin cid walba ayuu wax ka wariya waana mudlis weliba maa marka haddii cid walba wax ka weriyo tadliisna ou samaynayo so lagama yaabo qofka uu dhigayo inuu yahay qof aada u tacbaan wax suurtagal cilla horta taas wa laakiin cilladaas baqiya ah xadiidka wariyey waana can ayuuna ku wariyey ciladaas iyada waa duushayo riwaayada axmed saraxa bitaxdiid xadaanii buu ku yiri cilladaas marka cillo jirta ma baqiya sanadka abu daawuud can ayuu ku weriyey waa sax laakiin sanadka axmed bin xambal ay xadaanaa yii mar hadda xadaanaa dhahana isagu mudalisku xadiiskiisa waa saxiix ciladaa marka saa u xoog badna cilada labaad waxay tahay oo sanadka abu daawuud ku jirta nin la yidhaha alwadiin ibnu cataa alwadiin ibnu cataa iyxifdi alwadiin ibnu cataa alwadiin waa ibnu cataa ayaa ku jira waana waa sayulxifdi hadaba marka labadan sanad aan soo qaadno laba cilo unbaa meeshaan tahay hal cilana sanadka abu daauda lagu ciliyay cilada kalena sanadka axmed bin xambal fiirso kitaabka wuxuu ku yihi marka hore alcaynu wikaa say faida naamat alcaynaan istablaq alwika rawaahu axmed ku yii riwaayadaas axmed musnadka waxaa ku jira abubakr bnu abi maryam oo lagu ciliyay ikhtilaaf riwaayada dambe abu daauudna hal cilaa ku jirta oo ah cilada ku jirta maxay ahayd alwadin ibnu salix alwadin ibnu cataa nacam alwadin ibnu cataa ayaa ku jira oo isagana ikhtilaa ikhtilaaf baa ku dhacay laba ya ib baa ku dhacay marka labadan sanad waa iskabaa lidalika marka xadiis xasanun bihima labada sanad marka laysu geeyo iyo dhuruq kale loo geeyo xadiiska waa xasan ayuu noqona leana qofka hadii la yiri sayulxifdi waayo midka kalena mukhtalif ou yahay labadooda waa iskabaa musalax waa ku aragtay dacfi xoog badan dacfi marka iskabi kara sidaa daraadeed marka xadiidkan waxba kama dhimin xadiika bimajmuuci duruqihi xasan waxaa xasaniye alimaam nawowi o mundiri ayaa xasaniyey alimaam nawowi iyo alimaam mundiri mundiri waa imaamka eh, abu daauudkan ikhtisaariye eh, muslimka laftirkiisana ikhtisaariye zakiyudiin cabdlcaiim almundiri mundirina xadiiska marka u xasaniyey ibnu salaxna xadiiska waa xasaniyey ibnu salaxna sidoo kale waa xasaniyey xadiika xadii xasan hadii laisku geegeeyo duruqdiisa waxaa ka imaana duruq xoog badan hadaysa duruq aad u xoog badnaynna waxa waaye xadiiskii xasan bishawaahidi maxaa laga qaadana marka fiqiga ku jira waxay tahay in qofka haduu seexdo hurdo ay ku dhacdo nawd ou sameeyo waysada inay ka jabto taasaa laga qaadana sababta waxay tahay sababta waxay tahay marka ah inay meesha ka yimaadaan suurtagal ah meesha inay wax ka yimaadaan ayaa suurtagal a masalada nawmkan horean uga soo hadalnay waxaa raajixa ah qofka haduu mar hurdo saw raba ha u hurday ad mar hurdadiis qalbigiis u tago inuu weyse qaato liana xadiiska safaan ibnu casaal ma kala qaadqaadin walaakin min haaidin wabawlin wanawmin al kaadidii lagu daray iyadoo la kala qaadqaadin kaasaana marka ibnulmundir ku tegay iyadaas ayaana ixtiyaadka u dhow wali abi daauud aydan abu daauud waxaa usugnaatay ayadan lagu noqoye can ibni cabaasin marfuucan inama alwudu'u waytaqaadka calaa man qof korkiis ayuu ahaada naama hurday mutajican isagoo marka dhinac dhinac u jeeda inamaa wax kale alwudu'u waytaqaadka calaa man qof korkiisu ahaaday naama seexday mutajican xaal uu yahay dhinac dhinaciisa marka dhul ka dhigay wa fii isnaadihi kan isnaadkiisana dacfun baa ku sugan aydan dacfiguna marka wuxuu yahay abu khaalid addaalaani xadiikiisana waa munkar abu daud sida u cadeeyey sunankiisa uu ku cadeeyey xadiikan marka waxaa laga qaataa in hurdada hadii gadi cad loo seexdo ama qofka oo dhinac u seexdo markaas inay waysadii marka ay sajadays ilaa haduu istaagni ku seexdo ama uu fadhi ku seexdo si kastaba ha u seexdo inaysa waysada ka jabin marba hadii aadanba jiifanin waysada makaa jabayso hay marka madaahibka gobola qaba xanafiyada umalayna inay sidan qabaan marka eh, hurdada un wii dijaaca baa weysada guriga leey wixii laakiin fadhi iyo ku dhaco weysada ma jebinayo sidii la rabaa loo fariisto shaaficiyada waa ka duwan yihiin waxay leeyihiin haddii sidaan aan ufadhiyo qof oo u fariisto weysada maka jebaysa laakin si kale hadduu fariisto ama u taagi ha noqdo ama ha fadhiyo mar haduunan saan ufadhinin weysadii waa jebaysaa marka furuuqdaasa udhaxaysa udhexaysa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان midkiin shaydaan baa u imaanayo midkiin shaydaan ayaa u imaanaya fii salaatihi salaadiisa dhexdiisa ayuu ugu imaanaya fayanfuku waa afuufaya fii maqcadatihi makaanu fadhigiisa meesha uu ku fariisto yani meesha meesha uu ku fariisto ee jirkiisa kamida dabadii ayuu afuufaya markaas fayukhayalu ilayhi waxaa loo khiyaal gelinaya fayuayalu ilayhi waxaa loo khiyaal gelinay fayuayilu shaydaan waxau khiyaal gelinay ilayhi isaga xaggiisa khiyaal gelina ninkan xaggiisa anahu isagu axdaa inuu xadaay fayuayalu waxaa loo khiyaal gelina ilayhi isaga anahu ninka isagu axdaa inuu xadatay waxay ka yimaadeena loo shaki gelina walam yuxdis isagoon xadatin wlxaal lam yuxdis ownana xadatin faidaa wajada haduu helo dalika kaagaa taasoo kale hadii u helo falaa yanqarif yownan gadoomin yownan salaadiisi ka tegin xataa yasmaca sawtan ilaa cod ka maqlo oa sayajida riixan oo urka helo akrajahu bazaar xadiikan bazaar bazaar kitaab waxaa la yirahda le albaxr zakhaar kitaabkiisa waxaa la yirahda albaxr zakhaar musnad bazaar muxadisiintii dambe ahaa oo aada u jamcisay axaadiista isaga iyo dabaraani iyo waxay jamciyeen axaadiista intaas ay u jamcinayeenna waa wixii aimadii salafkooda ay qoreen unbay jamciyeen wax zaaida ma keenin nin hadda jooga ma jiro oo keeni karo xadiis aan horaba loo sheegin xadiis aan weligiis la qorin ama aan hadda ka hor aan kitaab lagu dhigin culamadii hore aysa ku dhigin nin keeni kara malaha ninka hadda imaado ee axaadiis keena ama kitaab ka qoro waa un wax uu qorayo axaadiis hore loo qoray brani iyo tin iyo bazaar wuxuu leey marka rajul bazaar ayaa soo saaray xaafid ibn xajar talkiiska wuxuu ku yidhi isnaadkiisa waxaa ku jiro abu uways in la yidha abu uways ayaa ku jira laakin taabacahu darawari biisnaadihi abu uways laakin taabacahu adarawardi cabdilcaziz ibn maxamed adarawardi darawardi baa mutaabiciyey marka xadiidku ma cinda albayhaqi mutaabacada bayhaqi baa weriyey marka xadiika waa saxeixmarka labadooda duruqda laysu geeyo waa marka labadooda taageera adarawardi adarawardi marka xadiidku talkiiska saas ibn xajar ku xasan ma xadiidkaani ayb isagoo kalena waa soo marnay kii hore wixii laga qaadanaya kana laga qaadanaya oo shaydaanka inuu salaada dadka ugu imaado oo ku waswaasiyo ayaa laga qaadanaya marka kii hore riwaayadii hore aad salaada uguma cadeen falaa yakrujana min almasjidi waa uu laga fahmayey kan laakin fi salaati buu ku qayda fi salaatihi buu leeyahay wa asluhu xadiidkan asalkiisa fi saxiixayni buu kusugan yahay min xadiidi cabdillahi bni zayd asalka xadiidka fi saxiixayn uu kusugan min xadiidi cabdillahi bni zayd waxa waaye marka nabigu sal l slam wuxuu yihi laa yanfatil aw laa yanfarif yaysa dadoomin xataa yasmaca sawtan oo yajida riixan riwaayada saxiixaynka leedahay marka xadiikan asalkiisu saxiixaynka ku sugan yahay walimuslimina an abi hurayraa naxwahu walimuslimin muslimna can abi hurayraa abi hurayra xaggiisa naxwuhu ayaa usugnaatay naxwuhu abar mubtada muahar naxwuhu kanoo kale man marka naxwuhu iyo miluhu marka musalaxa la joogo laba eray oo kala macno ah naxwuhu markuu yihaahdo yani waxa waaye riwaayada muslim oo abu hurayra iyo cabdllahi bnu zayd ayay xagga macnaha ka shabaxdaan laakin isku alfaad maa haduu naxwihu dhaho haduu miluhu yiraahdana hadii u miluhu dhehi lahaa hadda isku mid magarata naxwuhu waa macnaha miluhuna waa lafdiga qofka haddausa aqoonin marka alfaadan musalax uska baranin hadhowna axaadiian takriijina ah ou dhaho ama axaadiian ka hadla u yidhaahdo ceeb unba la imaana meelaha maa marka cilmulxadiiska ama musalaxa cilmi barasho u baahan maaha haddaad luqada carabiga taqaanid inaad usaas ka taqaanid nima waxaa jira alfisyum iyo ciraaqib iyo akriyo oo aan soo akrisanino xataa wixii un qad madow ku taallo aan iska akrinayna keliya wixiiba kitaab qoranba waa akri karnaa lana naxwaha naqaana markaas ceeb badanaa ka imaanaysa mursalki iyo ictibaarki naxwo iyo mitlow kulli ka dhigan ila luqadka waxaan waa musalax luqad kale soo cisa malaha walilxaakimi an abi saciid marfuucan xaakimna waxa u weriyey waxaa usugnaatay an abi saciid abi saciidin alkudri marfuucan idaa jaaa axadukum shaydaanu midkiin haduu shaydaan u yimaado faqaala uu yihahdo inaka adiga qad axdadta warnimo adiga xadad baa kaa yimid waysadii baa kaa burtay dabcan soomaaliya marku ku dhahayo laakin waswaaska waay qalbiga ku dhahayo xadadtaa kaa yimid waxaa ku dhaha shaydaanka falyaqul ha yihahdo kadabta kadabta been baad sheegtay ha dhaho waakrajahu ibnu xibaan xadiiska ibnu xibaanna waa soo saaray bilafdi falyaqul ha dhaho fii nafsihi nafsadiis ha ka dhaho nacam riwaayadan dambe waxuu fasira kadabtadii hore nacam tii hore waxaa marka kadabta ha dhaho ma afkau ka dhahaa ma qalbigiisau ka dhahaa lama oga tanaa fasiraysa eh, ibn xibaan marka sheekh riwaayada ibn xibaan waxau u keensaday inuu tii hore oo ku fasiro oo yidhaahdo eh, waxaan eh, falyaqul fii nafsihi nafsadiisa ha ka dhaho nacam marka xadiidku waa duruqyo badan yahay macaanadiisana hadda diraayadiisana horaan usoo sheegay baabu aadaabi qadaa lxaaja xaajadii gudashadeedii aadaabteeda cadayntiisii ubaabi sida loo xaajo guto xaajadan hadda waxaa loo jeedaa qofku sida uu tacaroonaayo u kaadinaayo oo u istijoonaayo aadaabtaas cadaynteediiba ubaab yahay baabkan qaala xaafi ibnu xajar asqalaani ibnu xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala an anas bni malikin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala alkhalaaa musqusha haddii uu galo wadaca khaatamahu meesha uu ku xajidibana haduu tago uu galo wadaca khaatamahu fargashigiisa faraantigiisa waa dhigaaye sistiiba ayuu banaanka dhigaaye akrajahu arbacatu afartii baa soo saartay wahuwa macluulun waa xadiis marka mucal jiran marka wadaca khaatamahu akrajahu arbaca wahuwa macluulun waa macluul xadiid cilaysan xadiidkan jamcun min alculamaa ayaa daciifiyeen culamada daciifisa waxaa kamid nasaa-i waxa uu yidhi hada xadiidun hayru maxfuud xadiidkan maxfuud ma ahan buu yidhi abu daawuud baa kamid waxa uu yidhi huwa munkarun waa xadiis munkar ah nakaaraa ku jirto daara qutni waa shaad buu yidhi shuduudkiisu ishaaray daara qutni wuxuu ishaaray xadiidkan inuu yahay shaad tirmidiisa waa saxiix yeela xadiidka marka kadib qaala imaam nawowi waxa yii hada marduudun caleyhi nam tirmidi waa lagu radinayo arrintan xadiiskan saxiix maaha nam khulaasadu sidaa ku yiri alkhulaasa mundiri xadiidkan waxa uu yidhi asawaabu cindii tasxiixuhu nam anigu waxaa agteeda sawaab ka oo yiri inuu saxiixiyo mundiri maxaa yale ruwaadiisu waa iqaad dadka weriyo dhan waa wada iqaada yiri nam hay sidaa darteed marka xadiidkan ani wagteeda saxiixu ka yahay ibnu daqiiq ilciida ku raacay marka hahe watabicahu abulfatxi lqushayri kutubaha haddaad ku aragta abulfatxi lqushayri waxa waaye ibnu daqiiq ilciid taho marka naam marka abulfatxi lqushayri waa ibnu daqiiq ilciid naam ayb waxa uu yidhi xadiidkan waa daciif yidhi naam hahe ayb abulfatxi lyacmuri haddaad maqashaan ibnu sayid innaas waa naam labada isku magaca dhow naam ibnu sayid innaas waa naam oo tirmidiga sharxay kan soo ibnu daqiiq alciid axkaamul axkaamka iyo kitaabka alimaam iskale alilmaam kutubahaas faraha badan leh naam ya alyacmuri abulfatx alyacmuri waxa uu yihi marka wau ku raacay sidaan wuxuu ku raacay mundiri buu ku raacay naam hahay laakiin cilada xadiidka waxa ay tahay sanadka xadiidka hamaam ibnu hamaam hamaam ayaa wuxuu ka warinaya ibnu jurayj fiiri hamaam ayaa ibnu jurayj ka warinaya ibnu jurayjna zuhri buu ka warinaya hamaamun can ibni jurayj can zuhriy hay ibnu jurayjna lam yasmac min azuhri ibnu jurayjna zuhri kama unan maqlin hay eh, bal waxaa udhaxeeya xadiidkan ziyaad ibnu sacd nin la yihahda udhaxeeya nacam waa in la khafiya nacam ziyaad ibnu sacd nin la yihahda ayaa udhaxeeya nacam hay weliba marka hamaam xadiidkan waxaa ka wariyeen rag fara badan ayaa ka wariyeen oo siqaad ah intii ka warisay xadiidka waxay wariyeen isagoo mawquufun calaa anas ah <laughs> waxaad qoraysaa dhow kaadiya naam xadiidkan ciladiisa waa cila khafiya w naam awalan ibnu jurayj xadiidkan zuhri kama una maqlin waa loo dhexeeyaa labadooda midda labaad waxay tahay hamaamka ka warinaya ibnu jurayj asaga ardaydiisii xadiidkan hamaam dadkii ka qaaday xadiidka ka wariyey inta siqaadka ah oo aad marka eh, eh, siqaadka ah xadiidkan waxay uga wariyeen mawquufun calaa anas isagoo ah oo aan nebigaba loo kor yeelin banaan xadiidkan mida kale ragga siqaadka ah waxay u wariyeen nabiga sal lahu alayh ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam ittakhada khaataman min fida nabiga eh, eh, ittakhada wuxuu nabiga qaatay khaataman min wariqin khaatam faraanti ayuu qaatay nabiga sal ly slam uma daraxa waa tuuray xadiidka saas u ah sida uu saxda ku yahay marka bacdi aruwaah ayaa wahmiyey waxay u qaateen uma daraxadaani waxay u qaateen in laga wado marka waxay ku werin jireen marka wadaca khaatamahu hadduu khalaha gelayo marka hadalkan marka kaana idaa dakala alkhalaa wadaca khaatamahu iqaadku sidaan ma aynan u werinin xadiidka ragga iqaadka waxay u weriyeen ana nabiya sal slam itakada khaataman min wariqin uma daraxa bis marka masquul marka uu galaayo iyo baabkaas dhan ma aynan werinin ragga iqaadka ma aynan werinin marka cilada ku jirta xadiidka inahaas o dhan waa cilo waa cilal ibnu jurayj oon zuhri ka maqlin hamaam oo laysku khilaafay ardaydiisa siqaadka ahayd ay xadiidka mawquufun calaa anas ay uga dhigeen iyo xadiidka oo dariiqa oo saxda ku yahayba aan ku saabsanaynba baabkan banaan saa darteed ibnu xajarna oo u ishaaray oo yii wahuwa macluulun marka waa xadiis daciifa laakiin meeshaan maxaa loo keenay xadiidka waxaa loo keenay faraantiga nebiga wuxuu ku naqshadaysnaa muxamedun rasuulullah nacam marka magaca alle inaan musqusha lala geli karin nacam kaasuu rabaa marka inuu aadaabta ugu horeyso wax zikri quraan ama magac alla ku dhigan yahay inaadan musqusha la gelin taas w xadiidku ma ansixin laakiin culamada salafka ayaa laga soo guuriye nam inay marka aynan la geli jirin eh, adkaarta iyo magacyada ilahay inaysan musqulaha la geli jirin nam oo ay banaanka iska dhigi jireen nam <coughs> oo arrintaas ay tahay arrin marka karaaha ay tahay oo salafku ay nici jireen yani waa arrin salafku ay nici jireen eh, alimaam lbukhaari kitaabkiisan khalqu afcaal cibaadkana waa ku sheegaa qofka inuu wixii dikri ku dhigan meel isa soo dhigo oo unan kusha la gelin magaci alla wax ku qoran waxyaabaha marka waxyaabahan xirsiyadan qardhaasyadan lagu qoraayo qur-aanka inta dadka loo qoro halkaas loogu xiraayo kasoo kowba masalada caqaaid iyo waxa ay ku noqo lahaydba waxaa marka dhibaato ahba qofkii inuu makushiiba la gelayo hay ilaa iskama furaan waa naqanaa mogtaa mar walbana iskama furi kara maalkaan meesha xoog ugu dhegan yahay marka maskushiiba la gelaa waa fariisana soo saxarana qur-aankiiba marka ku qoran marka meesha u saaran oo musqushii la gala ma ficno anhu qaal eh, anas kaana rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa dakala alkhalaa hadduu musqusha galo ama meesha uu ku xaajo gudanayo qaala wuxuu dhihi jiray yani idaa araada an yadkula haddii uu doono inuu musqusha galo wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubsi walkhaba'is allaahuma allahayow marka yaa eh, u marka allaahuma ya ya nidaheedana in la xadfaa waa waajib nacam ya allaahuma allaahumada iyo lama kulmi lama kulmi kara nacam marka allaahuma allahayow ya yaaba marka u karson nacam inii acuudu bika waxaan kaa magangelaa min alkhubsi ayaan kaa magangelaya shayaaiinta kuwooda labka ah iyo alkhabais kuwa dhajiga ah nacam akhrajahu sabcatu nacam todobadii baa soo saartay min alqubusi walkhabaisna waa la weriyey nacam labadaba marka waa jiraan in ba'da la reebo iyo in ba'dii la godo khubus iyo khubs culamada gobol waxay yidhahdeen khubuskaa fiican si loo kala sooco isimkan iyo masderka nam masderka iyo isimka si loo kala sooco nam asqaara nam oo haddii marka luqata takfiif hadii la akriyo alkhubs waa takfiif nam waxaa ba'da loo reebay liajli takfiif nam marka takfiifkii wuxuu ku dheehgelaa masderkii nam marka waxaa fiican in marka takfiifkaba laga tagaba si loo kala bixiyo masderkii iyo kan nam oo alkhubus allahuma inii acuudu bika min alkubsi walkhabais akhrajahu sabca todobadii baa soo saareen saciid ibn mansuur isaga wuxuu yidhi bismillah in laga hormari bismillah allahuma inii acuudu bika min alkubsi walkhabais naam riwaayadan daahirkeedaad waxaad u moodaa meelaha musqulaha loo diyaariyey iyo meelaha aan loo diyaa meelaha yani musqulaha ah iyo banaanada marka lagu wada saxaroonayo xadiidkan daahir wuxuu ku yahay meelaha musqulaha loo diyaariyey hadda xadiidkan kaana idaa dakala alkhalaa dakala hadday timaado waa meel musqula soo maa oo loo diyaariyey nacam kaasuu tilmaamay in ducadan la akrinaayo marka meel masquul oo saxaradii loogu talagala aad gelaysa nacam laakiinse eh, kawaran haddaad marka banaanka aad ah, ah, u saxaro tagto ama meel banaan aad ku kaadinaysa nacam dikrigan ma akrinay mise ma akrinaysid xadiidkan isagu daahirkiisa masquulaha dhisan oo sheegay laakiinse riwaayo eh, saciid ibnu zayd oo werinaayo saciid ibnu zaydki saxaabiga ma ah xamaad ibnu zayd walaalkii ee eh, uu wasliyey imaam lbukhaari kitaabkiisan adabulmufradka uu ku qoray alimaam buhaari adabulmufradka ayuu ku qoray iyadoo mawsuulo ah saxiixana waa tacliiq ahaan uu soo saaray riwaayada waxay leedahay kaana ida araada an yadkula alkhalaa naam riwaayadkan waa soo jamcinayna kaana ida araada an yadkula alkhalaa naam riwaayada marka ida araada hadduu doono an yadkula alkhalaa ishkaal ay bixinay ishkaalka ay bixinaysa waxay tahay idaa dakala alkhalaa hadda waxaa laga qaadana markau musqusha gala kadib inuu dhahayo allahuma ini acuudu bikadaan sida daahirka ad inta ku tahay lana idaa dakala waa ficil maadi soma dakala naam inkastoo haddii idaa ficil maadi ka daba maro macnihiiba ay gedinayso mustaqbal ay ka dhigayso haddana laakin waxaa laysdhihi karaa hadday musqusha galo ayuu wuxuu leeyahay markau galo ayuu wuxuu leeyahay allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'i laakin riwaayadan saciid ibnu zayd kaana idaa araada an yadkula waxaa laga faa'iidaysana hadduu doono inuu galo mar alla markau lugta bidix uu ka gelinayo ducadii akrinaa marka naam ilaa markaasuu rabaa inuu gala ma ogta marka idaa araadadan tafsiir dheeraada wa kaana idaa dakaladan waxyaaba badan baa laga fahmi karaa laakin idaa araada an iyada marka toosay ay u abaaraysaariwaadaas marka taasayay keenaysaa oo in ay marka dikrigan inuu dhacaayo cinda dukuul laa bacda dukuul ma dhacaayo naam riwaayo shucba isagana uu werinaayo waxay leedahay idaa ataa idaa ataa haddii uu yimaado idaa ataa alkhalaa idaa dakala ma idaa ataa riwaayada shucba idaa ataa marka maxaa laga qaatay waxaa laga qaadana masquul iyo keyrkeed banaan idaa ata alkhalaa meeshii uu ku xaajo gudanayo hadda uu yimaado ayaa nabigu yidhi sal slam marka taa marka waa caam masquul iyo waxay caam ku tahay iyo banaan lasku saxroonaysa ma la mid walbaa macnaheeda dakala waxaa laga dareemaa in laga hadlaayo masquul dhisan oo guryaha ku taala ilaa hadda masquulaha banaanka oo banaanka hadii loo xaajo loo xaajo lagu xaajo gudanayo dakala lama isticmaalayo mogtaha laakiin riwaayada shucbe idaa ataada saas ayaa caam ka dhigaysa marka musqul iyo keyrkeed baa meel adiga markaad xaajo gudanaysid inaad tirahdid allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'i riwaayata shucbe marka iyadaa ka caamsan idaa dakala riwaayada waaya marka musqusha markaad gelaysid markaad lugta bidicgelinaysid aad baleedahay allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'i laakiinse marka aad gelaysid meesha hadday banaan tahay ka warran musqul ahayn oo aad meelahaas marka intaad geed ku gambato aad rabto inaad ku xaajo gudato goormaad ducadii akrisana marka allahuma ini acuudu bika cinda tashmiir jumhuur ahlicilmi saasay ku tageen markaad dhulka usii dhowda oo dharkii kor aada u qaadanayso ayaad leedahay nacam ma garateen tashmiirka waa saas markaad xayd xaydinaysid nacam ma fahanteen maxaa la diidaa marka waxaa la diidaa marka u fiirso marka aad xaajadii aad bilaawdo in allahuma ini acuudu bika min alkubus dhahay nacam ayb taasaa la diidaa marka maalikiyadana qabaan ay sidaa haddii qofka ay dhacda marka hadoo hilmaamo qofki musqushi baad gashay adoo fadhisaa isxasuusatay ducadii ma aadan akrinin siaad leedahay ibnu xajar wuxuu leeyahay fasulbaariga qalbiga ayaa ducadii ka sheegaysaa allahuma inaad tira adoo xaajadii kudhex jira ma fiicna ma garata qalbigaad ka sheegaysaa maalikiyadiis waxay leeyihin iyagu eh, allahuma ini acuudu lisaankaad ka sheegi laakiin marka waa laga raajixsiyayb taasa amarka qalbiga in laga sheego hadduu qofkii u hilmaamo waa in am marka riwaayaadka isku soo koob hadda saddex riwaayo waxaan sheegnay bis kaana idaa dakala alkhalaa iyo idaa araada an yadkhula idaa araada an yadkhula waxay fasiraysaa in marka la gelaayaba la dhaxayo naam <coughs> riwaayada saddexaadna waxay tahay idaa ata alkhalaa taana iyadana maxaa laga qaadanaa masquul iyo keyrkeed caam sidaa u gaar marka naam ayb akhrajahu sabcatu wa canhu radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa yadkulu alkhalaaa meesha khalaha ah kii gala ayuu ahaa meesha lagu xaajo gudanayo ayuu geli jiray musqusha fa axmilu waan qaadayo ana aniga iyo wahulaamun wahulaam naxwi oo aniga oo kale ah idaawatan buraashad oo mimaa biyo ah ayaan qaadaynay iyo wacanazatan ul taki ah wacanazatan taki ul yani hoos ku bir ku nacam ayaan qaadaynay fayastanjii bilmaai biyihii buu ku istijoo jiray muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan waxyaaba badanaa laga qaadanaa awlan waxaa laga qaadanaa xadiidkan waxaa laga qaadanaa khidmada loo khidmeeyo masalan qofka caalimka ah ama martabada fadliga ku sugan leh khidmada caadiga oo loo khidmeeyo inay wax khayr ku jira ay tahay nacam oo qofka xataa ay manqabo u tahay lianna abu muusa alashcari cabdullahi bni mascuud wuxuu abu darda aan ujeedaa cabdullahi bni mascuud wuxuu ku ammaanay waxa uu yidhi ma waxaa kula jooga uu yidhi calqama markay u imaadeen calqamata bnu qays annaqaci iyaa shaam ugu yimid markaasay yiraahdeen cilmiga kaa qaadanaan rabnaa markaas isu sheegeen annaga ardayda cabdullahi bn mascuudaan nahayay dheheen markaas wuxuu ku yidhi ma waxaa idinku dhex jira yidhi marka asiikum saaxibu nacli nacam ninka nebiga kalaha u qaadi jiray miyaad ka timaadeen yidhi agtiisa ood arday u tihiin nacam wuu ku ammaanaya marka manqaba uga dhigaya nacam manqaba ayay u ahayd nacam <coughs> hadda marka qof wax laga barana ama diin iyo cibaado laga ziyaadsanaa ayaa qof inuu ukhidmeeyo ay fiicantaha maahane qof waxba asaga aan waxba aqoonin waxba aan kuu faa'iideynina dajal un haayo kaas waxaad ka faa'iidaa un waa kuma go-an tahay un nacam konton sano waxaad arkay rag khidmaynayo nacam waxba aan aqoonin xaraf nacam kuwaas khidmada kuma ammaanaba nacam <coughs> laakiin cabdullahi bin mascuud waa waa ku ammaanay sababtoo axaadiistii rasuulka ayuu aada usoo xambaaray marka <coughs> <coughs> waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan kaana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam yadhulu lkhalaa khala meesha uu ku xaaji gudanayo geli jira oo tegi jira fa axmilu ana anas waxa uu yii ana aniga ayaa qaadi jiray iyo wagulaamun ulaam naxwi aniga lamid yaa waay marka ulaamkan khulaasat lqowl marka laysku keeno ulaamkan wuxuu ka wadaa ibnu mascuud marka culamada gobole ictiraab keeno waxay dhaheen anas iyo ibnu mascuud isku da ma aha naam oo ibnu mascuud nin weyn ahaa anasna wiil yaro ahaa naam wagulaamu naxwidan maxay tahay marka nacam muxuuse hulaam uga cabiray culamadu marka waxay ku jawaabaan ay yidhaahdaan wagulaamu naxwi wuxuu ujeedaa hulaamkaan hadda tajawuz baa ku jiro nacam oo yani ani asagaba nabigaan u shaqayn jirno ka wadaa nacam ila hulaam badanaa waxaa hulaam badanaa waa qofka ku shaqeeya mogta marka ibnu mascuud nabiga u shaqeeyey anasna nabiga u shaqeynaya sal sl naam wahulaamun marka dhinaca shaqadu ka ictibaarina naxwidanna wuxuu ujeedaa wuxuu aniga igula mid yahay xagga shaqada nacam ulaan oo xagga shaqada igula mid ah xagga khidmada nabiga aan ukhidmaynay igala mid ah ee kama wada igu da waayda kama wada idaawatan mimaa inaan uqaadi jirnay marka meeshaas marka tawjiihaasa ku jiro faaxmilu ana wagulaamu naxwi idaawatan mimaa in buraasad biyo ah wacanazatan ushaan maxay tareen marka naam usha culamada waxay yidhahdaan badanaa nebiga usha waxaa looga daba qaadi jira sutra inuu ka dhigto markuu meel banaan oo ku dukana inuu hortiisa ka muto si ay sutra ay ugu noqoto saasuuna yeeli jiray naam waxaa kale culamada gabal ay yidhahdeen usha wuxuu sameyn jiray liajli yani astur inay u noqoto naam oo inta ushii la mudo markuu meel banaan ku xaaji gudanayo mara markaas la dul saara naam ushii inta la mudo mara saa loo kor saaro laba dhagax oo kale laga saaro labada dhinac naam oo markaa ay maradii asturto nabiga sal l slam oo ay dadki iyo ay ka qariso qaara saas dhacay culamada naam laakiin badanaa usha muhimadeeda waxay ahayd sutra we liajli sutra sutrada marka waa u tegi doonaa iyada axkaamteeda sayastanji bilmaai maxalushaahidka dhanba waa intaa w marka dhacan sayastanji wuxuu ku istijoo jira marka bilmaai biyo nacam halkan marka waxaa laga qaadana biyo keliya in lagu istijoo kara nacam oo aan dhagax la soconin waraaqi aysan la soconin biyo bis qof inuu ku istijoo karo oo ay istijo uga filan tahay nacam ilaa hadda adaabu qadaa-il ku jirana annaga mogtahay meeshaanu marka munaasib uga yahay meeshaan iyo qofka in loogu loo khidmay karo oo istijada iyo xaaji gudashadiisa iyo lagu kaalmay karo nacam fayastanji bilmaa biyuhu ku istijooji rasuulka sal lahu aleyh ali marka biyo keliya lagu istijoo karo waa kaasa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saareen wacan ilmugiirati bni shucba radia allahu canhu qaal qaala linabiyu sala lahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi khud ilidaawata buraashada qaad fandalaqa waa tegay nebiga xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay canii aniga oo iga qarsoomay ilaa aniga oo iga qarsoomay faqadaa xaajatahu xaajadiisu marka gutay muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saareen xadiidkan marka wuxuu daliil laga qaadana baabkan u keenay in qofka marka waxaa la gudanaya dadka iska qariya nacam aadaabtay kamid tahay inaad dadka iska qarisid haddaad meel banaan aad ah ku xaaji gudanaysid inaad dadkii dagaankooda intaad ka dhexbaxdo oo aad weliba geed iyo wax lamid a ah isku aadisid dadka aad iska qarisid nacam nebigana aad u arrintan ugu badnaa nacam sidaan uu yeeli jiray nacam hadda shaksi ahaantiisa uga u oo mugiira wuxuu shaksi ahaan oo iga qarsoomay riwaayo kalena waxay leedahay marka in mugiira uu qazwatu tabuuk markii ay kasoo laabteen waa inuu ka jeestay oo asturayo isaga qisadii marka eh, fatxumakana makana ayaa nebiga asoo qubaysanayo waa tii umuhaymin u timid nebigoo qubaysanayo faatimana ay mara saas ugu haysay asturaysa nacam oo ay dadka ka qarinaysa nacam marka inaad dadkiina iska qarisood ka dheeraato shaksi ahaantaada inaad la fogaato xaajadaada iyo midda kale waxaa laga qaadana axaadiista xataa haddaad adoo fogaaday adiga dadkii ka dheeraaday haddana inaad issii qariso ood is asturto nacam laba tafatur naam midna adiga shaksiyadaada dadka waa ka dhex baxaysaa midda labaadna adoo ka dhex baxda haddana mari maro ama geedo iyo waxaad ku aadinaysaa naam hay iyo haddaad ku xaajo gudanaysid gurina inay ku xirantaho si fiican isaga xirta naam hay muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray marka de riwaayadiisa kaalan uma baahna naam diraayada ku jirtana waa intaa xadiidka an abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi itaqu laacinayni labada lacnada soo jiido ka dhowrsada iska ilaaliya alladii midka waayo alladii kan yatakhallaa xaajo gudanayo fii dariiqi naas dadka jidkooda ku xaajo gudanayo omase fii dhillihim dadka hoosaskooda meelaha hoosaska ku xaajo gudanayo rawahu muslimun muslim baa xadiidka wariyey yani itaqu laacinayni waxa ay tahay labada khaslo oo lacnada soo jiido lacnay keenaysa haddaad jidka ku saxarootid qofkii ay ku dhibtoodaan waa lagu inkaaraya waana lagu lacnadaan hay marka waa shay lacnad keena lacnad soo jiida leanna waxaa ku sugan iidaa lmuslimiin muslimiinta la dhibaa ku sugan nacam hay hada baabkaasna anagu wax ka galayba maga lahaba nacam diinkuba inuu kamid yahay iyo inuusan kamid ahaynba shaki baa uga jiraba nacam hay waxaad arkaysaa marka wasaq oo dhan jidkaa lagu soo fogeyna nacam wixii adiga gurigaaga aad kuso kasoo fogeysay inaad ummadii kusoo fogeyso soo khalad maaha nacam midda kale xadiidkii muxuu ahaa imaadat ladaa cani ariiq iimaankay kamid tahay nacam qofka inkiro waa ku gaalooba waa shucb min shucab iman marka khatar waa waxaan marka jidadka in qashinqub laga dhigo diinka ma ogola nacam marka annagioo muslimiinoo diinkeeni uusan noo ogolayn haddaan ku tuman aan ku tumanayno gaaladii haddayn arkaan sooma dhahayan kuwaanu diinkoodaaba sanfaraya nacam marka diinkii baanba dhib u keenayna iskama dhaaf wax kale nacam umam kaafire ah oo gaalo ah ayaa qofka gaalka u ka xishoodaa inuu warqada oo afka isaga tirtiro inuu laamiga ku tuuro nacam hay waa ka xishooda soo saas samayna aada uga xishooda nacam maba samaynayaba kii samaynayo lagu arkana waxaa laga lagu qayleeba nacam curfigayba ka noqota inaan jidka xataa aan wasaq iyo wax lamid aan lagu tuurin waa umam gaala ah nacam hay annagii muslimiinaan diinkii waa nagu boorina dad caqli loo xayawiye nool ay ku jirtaan maxaa diidaya marka inaan war waxaan aan ama xataa god inta uqadno aan iska duugno oo gubno oo jidkii uun muslimiintii laga laga waxay nacam marka de eh, aadaabta aadaab dhuruq umadaan waa ku dhiban tahay nacam qaarna waa iska dhistaanba guryihii nacam jidadki nacam jidkii iska dhistan waa ku ganacsana nacam weliba rag xataa waxaan cawaamta maba ahaba nacam rag wadaada ahaa waxaanoo kala samayna nacam masaajidkii waxaa arkaysa jidka lagu soo durjinayo nacam maxaa dhacay dhib male masaajidka oo loo waasicinayo lulahay nacam war masaajidku ma wax sharci aan ahayna lagu waasiciyaana nacam midda kale waxaad arkaysaa dad ku ganacsanayo wadaada garku intaas la egyaha nacam jidkii maalihii marshabiyadii ku ganacsana naam waa haalimiin waa ku ayaga naam ayb dacwada hadhowna marka ummada dacwo u sheegaa naam marka dacwadaad sheegaysaa marka adigi diinkadhaadanba umada haystaanba waxaanu diin waxaanu inay dhib leeyihiinba labada ahaba naam ay guryaha marka lakala kala gadanaa dalkan waa aragteen waxaa lagu leeya jid caddo weyn kusoo jeedaa oo wax yar aad ku durki kartid naam waaba lagu suuq geeyaaba guryaha acuudu billahi min ashaitan rajiim naam sow marka waxaanu aaw xadiidkii muslim oo werinayo xadiiskii saciid ibni zayd ninkii taaka dhula qaato dawaqahu llaahu min sabci ardiin toddoba dhul ayaa intii uu qaatay dhulka hoostiisa toddobada dhula inta lasoo qaado koortaa loogu duuduuba qiyaamaha waa layska akrinaa wixii marka jidadka dhexdiisa marka layska dega haddana waxaan ma fiicno in dadku waxaa fiican aadaabtii dariiqa uu lahay la siiya naam ahay waxaana axaadiis haddaad dhadhan baabba diinba haddaan lagu darinba dhibaato ah, ahay hantida guudba uma maleeyaanba dadku xadiidkaas waxaaba laga yaa inay uhaystaan qof dhulkiisa aad ka dhacda bis nacam tanaa ka daran qofkaanu hal qof ay cafi aad dhihi kartaa beri laakiin midaan dariiqa dadkan ay wadaagayaan halkaan milyan oo qof oo dadka laga dhintay ay meydkaa laga qaadaa jidka qofka jiran baabuura usoo geli lahayd oon islaamiga soo gaari karin haddaad iska degto dhinac walba aka degto soo ummadii ma dhibaysa hadda xaafado aan meydka laga bixi karin ajir hadda nacam allahu mustacaan ayb marka itaquu waxaasoo dhan marka lacnaday soo jiidaan itaquu laacinayni labada lacnada soo jiida ka dhowrsada alladii midka yatakhala fi ariiq innaas nacam kan ku saxaroonaayo ku xaajo gudanayo dadka jidadkooda nacam lacnad buu isu soo jiidaya awmase fii dhillin dadka hooskooda nacam jidka la maro iyo dadka meelaha hooska u heersadaan in lagu saxaroodo lagu kaadsho ma banaano nacam hay rawahu muslimun muslim baa weri ilmaan waa in la baraa nacam in aynan ku kaadinin jidka nacam hay aysan ku saxaroonin nacam musqulaha in la geliyo in la baraa waa ilmaha nacam hay muslim xadiiska marka muslim baa weri marka adaab ulqadaa meeshaasu ka soo gela wazaada abu daawuud abu daawuud abu daawuud wuxuu ku daray can mucaadin xadiisi mucaad walmawaarida ayuu ku daray mawaarida meelaha biyaha ay arooraan togaga iyo meelaha biyaha ay arooraan nacam in lagu baliyada yaryarka iyo kanaalada lagu saxaroodo ayuu marka reebay walmawaarida wali axmeda marka abu daawud midow kusoo daray so uma ah wali axmedana can ibni cabaas aw naqci maain ama ya ah. wali axmeda an ibn ah, ah, walafduhu itaqu lmalaacin athalaatha saddexda lacnada soo jiida ka dhowrtao iska ilaaliya albiraza fi lmawaarid bada hoos dhigan tahay albiraza fi lmawaarid meelaha biyuhu ay arooraan lagu saxaroodo wa qaaricati dariiq oo lagu saxaroodo jidka dhex bartankiisa iyo wazilli iyo hooska waliaxmed an ibni cabaas aw naqci maain meelaha biyaha ay ku hooraan aw naqci maain waa waraha oo kale meelaha iyo balliyada oy biyaha galaan meelaha biyaha ay galaan ow amase naqcimaa in meelaha ay biyaha ku hooraan ay galaan wa dacfun labadan sanadna labadan riwaayo dacfigaa ku sugan nacam marka dacfiga labadan riwaayo ku sugan waxay tahay riwaayada axmed awalan waxaa ku jiro nin raawi mubham ah nacam ibnu cabaas raawiga ka warinaya waa mubham nacam mubham waxaa la yidhi can rajulin waay nacam nin ninow yahay lama sheegin can rajulin can ibni cabaas waay nacam cilada cilada ugu weyn taas waay nacam ko xadiidka horena cilada ku jirto oo kan eh, eh, abu daawud cilada ku jirta waxay tahay mucaad raawiga ka warinayo abu saciid alximyari ayaa la yidhaha abu saciid alximyari ashaami nacam xadiiska abu daawud ninka waxaa ku jira oo mucaad ka warinaya abu saciid alximyari abu saciid alximyari waa majhuul majhuul lcayn nacam laana hal raawi xaywasa bnu shuraax bisaa ka wariyey nacam lamana tawsiiqinin nacam waa majhuul lcayn raawigaas nacam ayb isla markaas isagoo haddana baynahu wa bayna mucaad inqiaaca ku jira mucaad weliba iyo isaga inqiaaca ah, dhexdooda inqiaaca jiro waxba kama unan maqlin mucaad ma garateen hadda marka abu daawud xadiiskiisa laba cilo leeyahy inqiaac oo bayna abu saciid bayna abi saciid iyo iyo waxaa ah iyo iyo mucaad kow inqiaacaas cilada labaad waxay tahay abu saciid alximyari laftirkiisa majhuul ah xadiiskan marka ibnu cabaas haddii lagu xooji lahay oo abu axmed asagana nin mubhamaa ku jira nacam mubhamkuna aswa xaalan min almajhuuli way nacam sida ibn cabdilhaadi oo saarimulmunkiga oo ku sheegayo nacam marka axaadiistan layskuma xooji kara marka nacam saa darteed fahiya baaqiyatun calaa dacfiha nacam inkastoo sheekh albani raximah llahu tacala isagoo isku xoojiyey waana uu yidhi marka xadiidku waa xasan uu yidhi nacam ugu yaraan waa xasan yidhi nacam kolley macnihiisa waa macno saxa sababtoo ah meelahan dadka dhibkoodaa ku sugan iidaa naa muslimiinna lama ogola nacam والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا faqad ixtamaluu buhtaana wa isman mubiina lama ogolo iidahan lakin min xaysu sanad xadiidkan kolley marka xaafid ibn xajar sidaan uu u daciifiyey ayaad moodaa inay ayaa kolley taban ila raajixsan nacam hay liana majhuul lcayn waxba istishaad ma gala nacam hay aadku hadduu majhuul lcayn yahay laa yustashhadu bihi sheekha laftirkiisana tamaamul mina ku ishaarayaa sheekh albani marka uu tacjiinka iyo uu ka hadlaayo waxa uu leeyahay xadiidka majhuululcaynka laa yustashhadu bihi nacam istishaad ma galo l marka majhuul baa ku jira marka in istishaad marka loo keena xoogaa marka waxaa ku jirto war baa ku jira naam wa akraja dabaraaniy dabaraanina waa soo saaray annahyi can qaba ilxaaji xaajadii gudashadeedii iska reebid laiska reebay taxta alashjaari in lagu saxaroodo geedihii hoostooda almusmirati naam geedihii miraynaya hoostooda wadafat nahri aljaari webiga socdo qarkiisa min xadiidi ibni cumar asagoo ka warinaya bisanadin daciif sanad oo daciifa kan weliba waa daciifun jiddan waay midkaan naam ahay maymuun ayaa ku jira lam yarwihi can maymuun ilaa furaat ibni saaid naam tafarad bihi alxakam ibnu marwan wa furaatkaasna waa matruuk sida bukhaari uu sheegay nin matruugaa ku jira marka xadiidkan dambe waa dabaraani naam wa akhraja dabaraaniyu annahya can qadaa ilxaajati buu reebay taxta alashjaari lagu saxarooda lagu xaaja guta miraynaysa wadafati naari webigii qarkiisa aljaari socday من حديث ابن عمر بسند ضعيف نعم آه. بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله